alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaami nawowiyi raximah llah xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo afartan wa can ibni cumara radia allahu canhuma anahu samica rajulan yaquulu laa walkacba cabdullaahi bni cumar wuxuu maqlay nin dhaaranayo odhanaya sidaa ma aha kacbadan ku dhaartay fa qaala ibnu cumar markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi laa taxlif bikayri illaah ha ku dhaaranin cidaan allah ahayn ha ku dhaaran fa innii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waayo anigu rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay buu yidhi yaquulu xaalu odhanaayo man xalafa bikayri illaahi faqad kafara w ashrak man xalafa ku ka soo dhaarta bikayri illaah allah cidaan ahayn ku dhaarta faqad kafar waa gaaloobay aw ashraka ama shirki ayuu ku dhacay culammada qaarkood awda waxay u fasireen inay tahay liljamci culammada qaarna waa lishaki bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa shakun min araawi oo makafaruu yidhi mise ashrakuu yidhi ayuu ka shakiyey waa taxari alfaaddii nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu dadaalaayo marka maadaama uu isku qabtay ayuu labadiiba sheegay oo aw udhexaysiiyey taa ama taasuu yidhi ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan shaki ma ahe awdu waa lijamci oo macnuhu wuxuu u dhacayaa faqad kafara wa ashrak awdu waa bimacna alwaaw yacni waa gaaloobay oo nooc kufriga ku dhacay nooc shirkigana waa ku dhacay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah buu yidhi wuxuu yidhi waa xadiis xasan ah wa fasara bacdu culamaa'i qowlahu kafara aw ashraka cala ataghliid waxay ku fasireen culammada qaarkood hadalkiisa uu yidhi kafara aw ashraka cala takhliidi adkayn la adkaynaayo inuu milladda bilkulliya uga baxayo aan looga jeedin kamaa ruwiya ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal sida la soo wariyoo kale yacnii takhliid la mida takhliidka lagu soo wariyoo kale ee odrhodka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alriyaau shirkun riyaagu ama istusku waa shirki waa nooc shirki ah waxaan loo jeedaa shirku waa shirkigii ka yaraa ka weyn xadiiska tilmaamaya alriyaau shirkun imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey mundirina waxau ihi sanadkiisu waa jayid sanadkiisu waa wanaagsan iyo waa jayid buu ihi calaa kulli xaal xadiiskan ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen tirmidina waa ka mid wakadalika sheekhu albani isaguna waa quweynaya iyo jamac kale culamada ka mid a ah xadiisku wuxuu tilmaamayaa inaan kacbada lagu dhaaran cabdullaahi bni cumarna waa ku inkiray ninkii kacbada ku dhaaranayey waxaanu u deliishaday xadiiska cumuumkiisa waayo kacbadu waxay soo gelaysaa hayrullaah bay noqonaysa man xalafa bihayr illaah dee hayriillaahi bay ka mid tahy ya marka maadaamay sidaas tahay cumuumkaa maadaamay ku jirto yacni laguma dhaaran karo shay makhluuqa ayan kaan waa inaan lagu dhaaran allahoo qura waa in lagu dhaartaa laakiin makhluuq waa inaan lagu dhaaran culamada qaarkood waxay yidhahaan dhaarashada makhluuqa lagu dhaaranaya waxay noqonaysaa karaahiyo haddaan tacdiim ziyaada a ah looga jeedin laakiin bacdu ahlicilmi waxay sheegeen in marka ay xaaraan tahay bay ijmac ku soo rareen ibnu cabdilbar wuxuu odhanayaa kitaabkiisa tamhiidka ajmaca alculamaa'u cala ana alyamiina bigayri illahi makruhatun manhiyun canha laa yajuusu alxalifu biha liaxad culammadu waxay ku ijmaaceen in dhaarashada lagu dhaaranayo allah cidaan ahayn inay tahay mid makruuha makruuha loogama jeedo waa karaahatu tanziih ya waayo ashyaada muxaramka ahiba waa makruuh yacni waxaa laynoo sheegay ashyaadii muxaramaadka inay makruuh tahay baa laynoo sheegay wa karaha ilaykum alkufra waalfusuuqa marka waxay ku ijmaaceen culammadu buu yidhi cala ana alyamiina bigayr illahi makruuhatun manhiyun canha laa yajuusu alxalifu biha liaxad inay makruuha tahay oo la reebay oo cidnaba aynay u bannaanayn inuu ku dhaarto allah cidaan ahayn allah cidaan ahayn inuu ku dhaarto aynay u bannaanayn waa yahay shay eh, lagu itlaaqay sharcan kufri ama shirki in la yahay waa karaahatu tansiih waa arrin baciidun jiddan ah ya marka min baabi taxsiini danni bilculamaa eh, waxaa habboon in lagu xambaaro karaahada inay karaahatu taxriim uga jeedeen allahuma ilaa dee inay tasriixiyaan inuu tansiih tahay mooyaane hadday tasriixiyaan inay tansiih tahay xaaladda caynkaasa waxay noqonaysaa siday tasriixiyeen in macnahooda loogu xambaaro laakiin marka si kale loogu cuduro sida in la yidhaahdo xadiiskan kale ma soo gaadhin ama yacni wax la mida ama agtooda kama sugnaan ama haakada haddii la yidhaahdo oo aanka waxaa ku sugan dhaaro badan oo lagu dhaaranayo makhluuqa allah ku dhaaranayo hadday qoraxda tahay hadday dayaxa tahay hadday habeenka tahay hadday maalinta tahay ya yacni intee suuradood baa markaa lagu bilaabay dhaaro wannajmi idaa hawa yacni iyo watuuri iyo waalfajri iyo waalduxaa iyo walleyli yacnii suuradaha qaarkoodna dhaaro badan baaba laysku xigsiiyey oo ashyaa makhluuqaad ah ay ku jiraan marka maxaa lagu xambaaraya in dhaartii makhluuqa lagu dhaaranayay la diido haddana qur'aankii ay ku sugan tahay dhaaro allah u makhluuqaad ku dhaaranayo culammadu laba wejay ka maraan mid baase fiican ahlucilmiga qaarkood waxay maraan kullu daalika in mudaaf loo qadarayo waalduxaa ay warabbi alduxaa walleyli ay warabbi lleyli waalshamsi ay warabbi shamsi waalfajri ay warabbi alfajri wahaakada ay yidhahan min baabi xadfi almudaaf calaa haada waxay noqonaysaa in allah lagu dhaaranayo laakiin wejigaasi markaa jayid ma aha laysa bijayid wejiga fiicani waxa weeyaan in la yidhaahdo dhaarta makhluuqa lagu dhaaranayo allah iskama xaaraantinimayno isuma diidin laakiin innaguu allah inoo diidey innagaa laynoo diiday waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam diidmada uu diidaayo reebaayo biwaxyin min allah buu ku diidayaa marka sharcan innagaa laynoo diidey allah iskama xaaraantinimayno isuma diidin allahna wuxuu iska xaaraantinimeeyey unbaa xaaraan ka noqonaye waxaanu iska xaaraantinimayni xaaraan kama noqonayaan yaa cibaadii inii xaramtu adulma cala nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu waxa allah iska xarimo oo iska xaaraantinimeeyo unbaa xaaraan ka noqonaya laakiin qiyaasan cala almakhluuqi waxba loogama xaaraantinimeeyo ilaahay ya saas aawadeeda allah waa u bannaan tahay ciduu doono inuu ku dhaarto makhluuqa laakiin innaga inuuma bannaana cid makhluuqa inaynu ku dhaaranna sidaa qataada ayaa yidhi oo taabiciinta ka mida jamaahirta culammaduna saasay ku raaceen jumhuuru ahlicilmi waxay mareen dhaarta makhluuq lagu dhaaranayaa allah waa u bannaan tahay innaga inuuma bannaana innaga waa laynaga reebay manhi bay inaga tahay lamana odhanayo wixii allah u bannaanay anigana waa ii bannaantay qofka odhan maayo hada khalaq la yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah wuxuu samaynaya lama weydiiyo maxaad u samaysa laakiin makhluuqaadka waxaa la su'aalaya waxay samaynayaan maxay u sameeyeen waa la su'aalaya haakada qur'aanka in lagu dhaartaa ma bannaan tahay jawaabtu waxay tahay haa qur'aanku waa kalaamuullah maadaama uu qur'aanku yahay kalaamuullah dhaarta lagu dhaaranaya waa bannaanta waayo qur'aanka makhluuqu maaha bihayri illaahi soo geli maayo qur'aanku qur-aanku waa kalaamullah kalaamullahina waa sifatun min sifaati saas aawoodee dhaarta lagu dhaarto qur'aanka waa bannaan tahay sife ilaahay baa lagu dhaarta culamada qaarkood baaba xukum adag ka yidhi imaam axmed waxaa laga soo wariyey qofka ku dhaarta qur'aanka oo dhaartaa qur'aanka uu ku dhaartay hadhow xinsi ku yimaado aayad kastoo aayadaha qur'aanka ka mida ah waa inuu kafaare kala yimaadaa cadad al aayaat kafaaraad ah waa inuu la yimaadaa cajiib laakiin jamaahiirta culammadu saa kuma waafaqin waxay xisaabiyeen u dhaar keliya ya dhaar keliya bay xisaabiyeen ka waran aayaadka ilaahay ma lagu dhaaran karaa waxaa la odhanayaa aayaadka ilaahay ma uga jeed qur'aanka mise uga jeed alaayaat alkawniya aayaadka kowniga ee makhluuqaadka wa min aayaatihi alleylu wannahaaru hadduu uga jeedo aayaadka ilaahay alaayaat almunazala oo qur'aanka hadduu uga jeedo dhaarta lagu dhaartaa way bannaan tahay laakiin aayaatullah markuu ku dhaaranayo hadduu uga jeedo alaayaat alkowniya aayaadka makhluuqa hadduu uga jeedo xaalka caynkaasa dhaartaasi ma bannaanaa man xalafa bihayri illaahi bay soo gelaysaa marka haakada laakiin kollay haaliban hadday cidi ku dhaarato aayaadka allaah waxay uga jeeddaa aayaadka qur'aanka laakiin hadday dhacdo qasadkiisu inuu noqdo inuu aayaadka makhluuqa ee kowniga uga jeedo sida habeenkiiyo maalintiiyo qoraxda iyo dayaxa iyo ashyaada la midka ah xaaladda caynkaas waxay noqonaysaa xalifun bikayr illaah dhaar allah cidaan ahayn lagu dhaaranayay noqonaysaa waxay noqonaysaa mid marka aan bannaanayn sheikhu markuu yidhi culamada qaarkood waxay ku xambaareen kafara aw ashraka cala takhliid wuxuu u jeedaa milladda lagagama baxaayo bilkulliya oo kufrigu cinda ahli sunnati waljamaca waa qaybsamaa kufrun akbar iyo kufrun asqar ama kufrun naaqilun can ilmilla iyo kufrun laa yanqulu can ilmilla kufrigii baa la qaybinaya waxaa loo qaybinayaa kufri weyni badan iyo kufri kaa ka waabsano ka yar ama bicibaara ukhra kufri ama gaalnimo qofka diinka bilkulliya uga saarayo uga raraya uga bixinayo iyo kufri aan qofka diinkii ka wada bixinaynin ee dembi weyn oo kabiira a noqonaayo laakiin diinkii aan ka saarayn aanu gaal noqonayn marka wuxuu u jeedaa kufri akbar ma aho milladda kagama baxaayo ee waa kufri asqar sida shirki asqarba uu jiro ya oo waxa weeye riyaaga ama istuska qof muumina ka dhacaa dee milladdii qofku kaga bixi maayo oo kuma gaaloobaayo yacnii ashyaa riyaaga ka mida yani hadduu ku dhaco aanu riyaa la imana riyaa yani markaa duuna dalik uu noqdo waa shirkun asqar sifadii cibaadadoo kaleu markaa istusnimada kula yimi ama acmaasha cibaadaadka wax ka mida ayuu markaa istusnimo kula yimi sida sadaqadii ashyaadaasoo kale waa dembi kabiiroo weyn buu ku dhacay waxaa loo jeedaa waa shirkun asqar halkan waxaad ka garanaysaa shayga kufri lagu itlaaqo inaanad u qaadan mar walba in looga jeedo kufri akbar ee uu jiro kufri asqar laakiin dhaarta allah cid ahayn lagu dhaaranayo haddii looga jeedo tacdiim la weynaynaayo sida allah loo weynaynayo eh, si la mida loo weynaynayo amaba laga badinayaba qofkani siduu tacdiimka uu u hayo ilaahay tacdiim ka weyn baabuu u hayaa makhluuqan marka waa ku gaaloobaya miladu ka baxaya miaal qof baa waxaa loo bandhigay inuu ku dhaarto allah markaasaa dhaartii buu been ku maray aa ku dhaartay wallihii buu maray been baan ugu dhaartay hadhow baa lagu yidhi weli hebel ku dhaaro markaasuu deedna ka boqoys yidhi haddii aad ku dhaarato weli hebel yaa dee waa khatar been haddaad ugu dhaarato weli hebel waa khatar buu is yidhi seeftii awliyada kugu dhacays markaasuu deedna dhaartii hadda allah uma aaba yeelin inuu been ugu dhaarto oo wallihii been ku maro laakiin weli hebel dhaartiisii waa iska taagay waa ka baqay waa iska ictiraafay macnaheedu waxay tahay tacdiimka qalbigiisa uu allah ugu hayo weynaynta uu qalbigiisa allah ugu hayo weynayn ka weyn ayuu weli hebel ugu hayaa qalbigiisa weynayn ka badan tan noocaasoo kale ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan kufri bay noqonaysaa taasi kufri akbar milladii waa kaga baxay waayo makhluuqan wuxuu u weynaynayaa si ka weynba siduu allah u weynaynaayo ayuu u weynaynayaa noocaasi asqar noqon maysay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi sida ibnu ibnuqayim ee waxay noqonaysaa kufri akbar bay noqonaysaa baabka saddex boqol iyo shan iyo toban baabu takliidi alyamiin alkaadibati camda dhaarta beenta adkaynta la adkaynayo u baab yahay camdan yacni xaal ogaan loogu dhaartay yacni dhaar been ah oo ogaan loogu dhaartay adkaynta la adkaynayo u baab yahay yani xukunkeedu inay adag yahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo afartan can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal cabdullahi ibni mascuud wuxuu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man xalafa calaa maali imri'in muslimin bigayri xaqih ku kastoo dhaarta calaa maali imri'in muslimin qof muslima maalkii ku dhaarta bikayri xaqihi xaq darro xaalu ku dheehan yahay oo xaqiisii aanu marka ahayn laqiya allaaha allah wuxuu la kulmaa addoonkaa dhaaranayay wa huwa calayhi khadbaan waalxaal huwa allaah calayhi khadbaan uu isaga u cadhaysan yahay qofkaa beenta ku dhaartay allah isagoo u cadhaysan ayuu shakhsigaasi allah la kulmaa qaala waxa uu yidhi ibn mascuud uma qara'a calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama misdaaqahu min kitaabi illahi caza wajal intaa dabadeed wuxuu nagu akhriyey korkayaga ibnu mascuud baa odhanaya rasuuluullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa nagu akhriyey misdaaqahu wax rumaynaya hadalkaas ayuu nagu akhriyey min kitaab illaahi kitaabka ilaahay buu ka akhriyey yacnii aayad qur'aanah oo sidaa rumaynaysuu akhriyey caza ilaahay isaga haalib ah oo gacan sarreeya wajalla isaga ayaa weyn caza wajalla markaad macnaynayso macno ducayeynay kaaga ekaan oo haddaad tidhaahdo caza yacni ilaahay haalib ahaa yacni waxay u ekaanaysaa inaad u ducaynaysa ilaahay ilaahayna looma duceeyo waa la ammaanaa marka caza ilaahay isaga haalib ah wajalla isagaa weyn ina aladiina kuwii yashtaruuna beddelanayay bicahdi illaahi wa aymaanihim ballanka ilaahay iyo dhaarahooda ku beddelanaayey hamanan lacag ku beddelanayey lacagtaasoo qaliilan yar waxaa loo jeedaa adduunyo ku bedelanayay addunya bixadaafiiriha adduunyadoo dhan isku dar waa saman qaliil kulligeed ulaa'ika laa khalaqa lahum fi laakhira kuwaasi wax nasiib iyo dheefa aakhira kuma laha walaa yukallimuhum allah allahna la hadli maayo wala yanduru ilayhim yowma alqiyaamah allahna xaggooda ma soo eegaayo oo nadara raxma aragti naxariiseed ku eegi maayo xaggooda maalinta qiyaame ilaahay cidaanu arkayn ma jirto wax walba ilaahay wuu arkayaa laakiin nadarka la nafyinayo waxaa loo jeeda nadar khaas nadarkaa khaaskana wuxuu noqonayaa nadara raxma aragti naxariiseed baanu ku eegay waa si gaaraan u eegayn yacni aragti naxariiseed bay culammadu yidhahdaan walaa yusakiihim ilaahay ma nadiifinayo oo ma tahirayo oo qurunka dembiyadooda ka reebi maayo ka nadiifin maayo ee qurunkii dembiyadooda way ku raraanayaan walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya aayadda inta horuu qoray dabeedna wuxu uhi ilaa aakhiri ilaaya muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka maal qof muslimi leeyahay xaq xaqdarre ugu dhaartaa inuu ilaahay u cadhaysnaanayo oo iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay aakhiro inuu ilaahay la kulmi doono laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan wahuwa calayhi khadbaanna waa jumla xaaliya waxaa laga xaalaynayaa lafduljalaalaha laga xaalaynaya maxalu nasbada yaalla mansuub cala atacdiim ta'aduban baa loo yidhahdaa mansuubun cala altacdiimi la yidhahdaa oo allah baa mafcuulu bihi iyadoo laga edebsanaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa wa mansuubun cala atacdiim weynayn baa lagu nasbiyey saasaa la yidhahdaa dunuubta la yidhaahdo ilaahay baa u cadhoonaya qofka la yimaadaa waxaa laga qaataa in min kabaa'ir dunuub ay ka mid tahay dembiyada waaweyn sakiiro noqon mayso kabiiray noqonayso waayo waa cuquuba khaasa axaadiis kaleoo kabaa'irta ku saabsanna wuu inoo keenayaayo bal waynu sii sharxi doonaa kabaa'irta marka dembigan inuu yahay dembi weyn baa laga qaadanaya kabiiro ah xadiis inoo soo socdaana waa caddaynayaa dembi kabiira ah inuu yahay laba xadiis baaba caddaynaya akara min xadiisin xadiis kaliyaba maaha dhowr xadiis baa caddaynaya oo inoo soo socda in kabaa'ir dunuub ay ka mid tahay qaarkood nasan bay u caddaynayaan markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska sheegay dabeedna aayadda qur'aanka ee rumaynaysana waa ku akhriyey waxaanay taasi tilmaamaysaa min baabi tacaadudi aladilla adiladii isa sii xoojinaysa waa nuurun calaa nuur daliilka xadiisku iyada masalada ku filan yahay baa qur-aankiina lagu larhaya daliilka xadiiska xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ile hadalka nebigu waa waxyi ee waa ku fillaa ha yeeshee ladhista lagu sii ladhay aayadda qur'aankiina waxay noqonaysaa yacni xoojin lasii xoojinaayo oo markaa daliilkii deliil kale lagu ladhayo min baabi tacaadudi aladilla waxaa kaloo laga qaadanaya mas'ale ay ahlucilmigu sheegaan oo ku saabsan haddaanu qofku doonayn markaa qur'aan inuu akhriyo aanu rabin ee uu doonayo aayad inuu soo deliishado ayad buu doonayaa inuu soo qaato laakiin markan qur'aan inuu akhriyo qiraa'o kumuu talagelin laakiin wuxuu u jeedaa istidlaal aayadda uu daliishanayo xaaladda caynkaasa shaytaan iska naar inaan laga hormarinayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu aayaddan soo qaadanayay ma odhan acuudu billahi min alshaytaani alrajiim ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim amanan qaliila alaaya waayo hadduu markaa shaytaan iska naar ka hormarin lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bn mascuud waa sheegi lahaa mana sheegin mana sheegin marka waxaa kala duwan in masalada tilaawo loogu talagalay oo qur'aan akhris loogu talagalay iyo istidlaal inay tahay istidlaal markay tahay shaytaan iska naar lagama hormariyo taasi waa qodob xadiiskanoo keliyana maaha axaadiis badan baasaa ku soo aroortay oo nebigu markuu aayad daliishanaayo shaydaan iska naar kama hormarin jirin ama aayadda tilmaamaysa in shaydaan iska naar laga hormariyo waxay ku saabsan tahay marka tilaawo iyo akhrin qur'aan la akhrinayo la doonaayo min baab alistidlaal aynay ahayn ta kale hadduu qofku yidhaahdo qaala allahu tacaala acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim inuu yidhahda waa khalad waayo qaala allahu tacaala markuu yidhi acuudu billahi min ashaytaan alrajiim dee allah ma odhan isagaa yidhi qofkan baa odhanaya ee allah ma odhan allah isticaadada wayna amray laakiin ma odhan acuudu billahi min ashaytaan arajiim taasina waa qalad dadka qaarkood qaladka intay ku baraarugeen bay waxay is yidhaahdeen bal hadda qaladka ka baxa markaasay waxay yidhaahdeen qaala allahu tacaala bacda qawlii acuudu billahi min ashaytaan arajiim qul huwa allahu axad maalan oo shaytaan iska naarkii intuu yidhaahdo ayuu bacda qawlii raacinayaa si u caddeeyo acuudu billahi min ashaytaan alrajiim inuu isagu yidhi si u caddeeyo taana ishkaalka imanaya waxay tahay allah ma wuxuu hadalkan yidhi markaad adigu acuudu billahi min ashaytaan alrajiim aad tidhi dabadeed miyuu yidhi ya marka calaa kulli xaal sunnada siday tahay waa in loo qaataa oo ah yacnii marka aayad loo soo qaadanayo deliishad la deliishanayo shaytaan iska naar inaan laga hormarin baa sunnadii nebigu ahayd calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskan iyo axaadiis kalena way ku tusinayaan xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo labaiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo afartan wa can abi umaamata iyaas ibni saclabata alxaarisiy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal muslim waxa uu ka soo wariyey saxaabiga abi umaame la yidhaahdo oo magiciisu uu ahaa iyaas ibn thaclaba anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi man iqtataca xaqa mri'in muslimin biyamiinih man iqtataca ku kastoo goosta xaqa mri'in qof xaqii goosta qofkaasoo muslimin muslim ah biyamiinihi dhaartiisa ku goosta bisababi yamiinihi dhaartiisa sababteeda ku goosta faqad awjaba allaahu lahu nnaar xaqiiqee allah wuxuu u waajibiyey naar buu u waajibiyey wa xarama calayhi aljanna korkiisana wuxuu ka xaaraantinimeeyey janno inuu galo ayuu ka xarimay naarna waa u waajibiyey faqaala lahu rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah miyaa waciidkaasi u sugnaanayaa oo naari u waajibaysaa jannana laga xaaraantinimaynayaa haba ahaado markaa shay yar been xataa hadduu shay yar yahay wuxuu maalka uu dhaarta ku goostay ee ku qaatay ee qofka muslimkii leeyahay hadduu shay yarba yahay miyuu markaa waciidkaasi u sugnaanayaa oo naari u waajibaysaa jannana xaaraan ka noqonaysaa janno inuu galaano ay xaaraan ka noqonayso waa su'aal qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wain kaana qadiiban min araak haba ahaado qori cadaya kulay ku tahay haba ahaadabe hadduu markaa dhaar ku goosto qof muslima maalkii wuxuu noqonayaa mid naari u waajibtay buu noqonayaa wain kaana qadiiban min araak nusakha qaar waxay qorayaan wain qadiibun min araak oo waa ka tegayaan qadiibunna waa qorayaan horta markaan e, ay tahay ay mansuubka tahay waxay noqonaysaa wain kaana ay ilmuqtatacu qadiiban min araak maalkaa la goosanaya dhaarta lagu goosanaya lagu qaadanayo dhaarta beenta ahi hadduuba ahaaday qori cadaya hadduu ahaaday iska daa wax ka weyne allah naarna waa u waajibinayaa jannada gelitaankeedana waa ka xaaraantinimaynaya wa in qadiibun min araakin waxay noqonaysaa ay wa in wujida qadiibun min araak ama kaanadee aada qadirtay laakiin kaanadu ay tahay taamma ay wa in kaana yacni wa wujida aba la helo amaaba haba xasilo qadiibun min araakin yacni waxa weeye markaa qori caday ah oo lagu goostay xaqdarro lagu goostay dhaar been ah waa miduu markaa naar ku waajibsanayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa waciid iyo goodi weyn buu sheegayaa oo ciqaab loogu goodiyayo qofka dhaar beena ku qaata maal qof muslimi leeyahay qofka muslimkaa ah maalkiisu waa macsuum oo waa dhowran yahay sida dhiiggiisu u dhowran yahay baa xoolihiisuna u dhowran yihiin in yar iyo in badan toonna xaqdarro in lagaga qaataa ma bannaana haddii dhaar lagu sii qaadanayo dhaar lagu goosanayana dembigeedu waa sii weyn yahay nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo xaq qof muslimi leeyahay dhaartiisa ku qaata waa waxaannu lahayne qof muslima u xaq leh allah wuxuu waajibiyey naar waxaanu ka xaaraantinimeeyey jannada inuu galo ayuu ka xarimay taasna waa dembiga noocaasoo kale la yidhaahdo waxaa la kabaa'ir weeye oo kabaa'irtu ka mid yahay waciid khaasaa loogu goodiyey wa inay naari u waajibtay jannana xaaraan ka tahay ninbaa dabeed wuxuu weydiiyey in yar oo maal qof muslima ama xaq qof muslima haddii lagu qaato waciidkaasi miyuu u sugnaanayaa mise markay xoolo badan yihiinuun ayuunbaa markaa waciidka iyo goodigaasi ku saabsan yahay nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xataa hadday wax yar tahay qori caday ah qiimaha uu leeyahay waa maxay waa wax aad u liita hadduu xataa intaasoo kale ay tahay waciidkaasi waa u sugnaanaya inuu markaa haddii maalku sii farabato waciidku ka sii weynaanayo oo dee ciqaabtu ay ka sii adag tahay waa jirtaa dembiguna ka weynaanayo laakiin inta yar iyo inta badan mid walba iskaga mid bay ka yihiin waciidka loogu goodiyey faqad awjaba allahu lahu annaar wa xarama calayhi aljanna waa yahay marka waa min kabaa'ir dunuub marka dhaarta beenta ah la yska ilaaliyo aad ha laysaga jiro cuquubadeedu waa weyn tahay maalka qofka muslimka ana ee xaqdarro lagu qaataana waa weyn yahay waa shay weyn wey waciidkan ku soo arooray xadiiska faqad awjaba allaahu lahu annaar waxarama calayhi aljanna lama mid aha gaalada sidii loogu goodiyey in naar loo waajibiyey ama naar ay gelayaan shannana looga xarimay gaalada lama mid aha waciidkani waa waciidkii dadka muslimiinta ah ee dembiyada waaweyn la yimi kii loogu goodiyayay wey marka naar haba loogu goodiye mar hadduu intuu la yimi ay wax gaalnimo aanu la iman wa taxta almashii'a waxaa loo celinayaa naskii muxkamka ahaa baa loo celinaya aayadda qur-aanka ah labada aayadee suuratu nisaa ku soo arooray ee allah uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ciddii la timaadee ku dhimatay aan ka toobad keenin ilaahay hadduu doono waa u dhaafayaa dembiyadii baa la kala saaray laba qaybood baa loo qaybiyey dembi shirki ah oo gaalnimo ah iyo dembi duuna dalika ah dembiga gaalnimada ah qofku hadduu ku dhinto marnaba ilaahay u dhaafi maayo naarta inuu ku waaraana waa qaci yaa weligii gaaladu naarta waa ku waarayaan hataa aayaadka qur'aanka ay ku soo aroortay khaalidiina fiiha abada waa yahay dembiyada wixii gaalnimo ka sokeeya allah wuxuu ka yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii duuna shirki ah ilaahay waa u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa marka qofkuu doono oo ka mida dadkii ku dhintay dembiyada waaweyn ee gaalnimada ka sokeeya hadduu doono ilaahay waa u dembi dhaafaya hadduu u dhaafo ilaahay oo dembigii ka reebo ka nadiifiyo oo ka cafiyo jannaday hor ka gelayaan haddaanu u dhaafina doono inuu ku ciqaabana naarta waa gelayaan laakiin naarta markay galaan ku waari maayaan naarta waxaa loo gelinayaa litathiir si loogu nadiifiyo oo qurunkii dembiyada laga soo reebo kumana waarayaan waayo cid tawxiid ku dhimatay naar ku waari mayso sida axaadiista saxiixiiba caddaynaysa ee mutawaatirada ah oo ay ka mid tahay xadiiska saxiixaynka inuu allah odhanayo aakhiro wacizatii wajalaalii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wassalaam allah baa wuxuu yidhaahdaa aakhiro cisadayda iyo weynidaydaan ku dhaartaye ka soo bixiya naarta kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay quraanjo in la miisaano iimaani la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan ya quraanjo quraanjada yar ee markaa dhuulicasada la yidhaahdo miisaankeeda aad buu khafiif u yahay iimaan intaa laege hadday qalbigiisa ku jirto afkana uu ka yidhi laa ilaaha ila allaahu iqraarkiina uu la yimi naarta waa laga soo bixinayaa ku waari maayo yacnii bimacnaa shay mukafira uu ku gaaloobo aan la iman asalkii iimaankuna u baaqi yahay walow habay yaraado iimaankaasi aqalu qaliil min aliimaan ya qadarka ugu yar haba ahaado ya yacni naarta waa laga soo bixinaya saas aawadeed waxarama calayhi aljanna waa waciid loogu goodiyey laakiin hadduu ilaahay ka dhaafo oo ka cafiyo jannadii wuu gelayaa culammada qaarkoodna waxay u fasireen jannada inuu hor ka galo baa laga xaaraantinimeeyey saasay u fasireen laakiin iyada lafteeda dee waxay noqonaysaa in haddii waxa weeye uu ilaahay cafiyo ama loo shafeeco qaado shafaacadaana laga aqbalo inuu jannadii hor ka gelayo saasay noqonaysaa naarta loo waajibiyeyna waxaa loo jeedaa dukhuulkeedaa loo jeedaa dukhuulkeedana wuxuu u baaqan karaa dee maanic diidaa inuu jiro yaa ila ashyaadu waxay leedahay waxaa jira sabab iyo maanic baa jira imanka marka laga hadlayo dhaxalka soo asbaabulirsi waa asbaabtii dhaxalka asbaabtaasaa laysku dhaxlaa yacni zawjiyada iyo qaraabada iyo yacni marka haakada hadda maarata iyadoo zawjanimadii ay jirto ama qaraabanimadii laysku dhaxli lahaa ay jirto waa sababun muqtadin lilirsiye waa sabab dhaxal keensanayse baa maanicis hortaagi karaa baajin karaa marka dembigani waa sababun lidukhuuli naar wuxuu sabab u yahay naar in la galo jannada in hor laga galana inuu diidaayo oo xaaraantinimaynayo yacni sabab u noqonayo xurmada laga xaaraantinimaynayo ayuu sabab u yahay laakiin maanic ka baajiya sababtaasi inay musababkii keensatay hadduu meesha yimaado waa ka baxaysaa maanicaasina waa maxay waa inuu ilaahay cafiyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa an cabdilaahi bn camr bn caas radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal cabdulahi bni camr bn caas waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulka lagu salliyo inuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alkabaa'iru alshraaku billahi wa cuquuq alwaalidayn kabaa'irta dembiyada waaweyni alishraaku ishraaku billaah waa in allah cid lala wadaajiyo cid kale lala caabudo oo wuxuu la khaaska ahaa cid kale lala siiyo wa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalid in waalidinkaar lagu noqdo oo la dhibaateeyo wa qatlu nnafsi iyo naf in la dilo naf dhiiggeedu xaaraan yahay in la dilo walyamiinu alkhamuus iyo dhaarta beenta ah dhaarta beenta looga jeedaa walyamiin alkhamuus alkhamuus maxaa loo yidhi yacni waxay yacni markaa gelisaa oo quusisaa ka u saaxiibka ah yacni dembiga ayay gelinaysaa markaa dembiga ay gelinaysaana naar inay gasho ayuu u sababaya waa yahay rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugnayd anna acraabiyan in nin reer miyi ah ja'a ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga inuu u yimi calayhi salaatu wasalaam oo faqaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow mal kabaa'iru dembiyada waaweyni maxay yihiin maxaa kabaa'ir ay yihiin kabaa'ir waa maxay qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alishraaku billaah waa in allah loo shariig yeelo oo cid kale allah lala caabudo ama wuxuu allah la khaaska ahaa ee la gaarkahaa cid kale lala siiyo oo lala wadaajiyo shuraako lagala yeelo qaala wuxuu yidhi ninkii uma maada intaa dabadeed maxaa ku soo xiga gaalnimo gartee maxaa ku soo xiga qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alyamiin lkhamuus waa dhaarta beenta ah waa dhaarta wax markaa quusinaysa ama wax gelinaysa yacanii dembiga gelinaysa kadibna naarta gelinaysa qultu waxaan idhi buu yidhi wama alyamiinu yamiin yamiinulkhamuus waa maxay yamiin yamiinulkhamuus waa maxay su-aashan dambe cabdulahi bnu camri baa weydiinaya qaala wuxu uhi aladii yaqtaticu maala imri'in muslimin waa kii goosanayey maal qof muslima yacni goosanayey oo xaqdarro ku goosanayey waa yahay yacni dhaar beena ayuu ku qaadanayaa baa loo jeedaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa kabaa'irta in nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaanu u jeeday markuu su'aalaayay ninka weydiinayaa dembiyada kabaa'irta inuu u sheego inta dambe maan sheegin miah yacnii biyamiinin huwa fiiha kaadibun wuxuu u jeedaa u qasdayaa yacnii biyamiinin dhaar inuu ku qaato uga jeedaa dhaartaasoo huwa fiiha kaadibun uu isagoo ku been sheegaayo yacnii maal muslim buu goosanayaa wuxuu ku goosanayaana dhaar beena dhaar beenuu ku goosanaya kabaa'irta ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey dabeedna wuxuu yidhi alshraaku billaah akbar alkabaa'ir oo kabaa'irta kii ugu weynaa ah dembigii ugu weynaa kabaa'irta ayuu nebigu markaa hore sheegay kadib maxaa ku xiga buu yidhi dhaartaa beentaa buu sheegay ee xaqdarrada lagu goosanayo xaqaanu lahayn qofku ku qaadanayo dunuubtu waxay u qaybsantaa yacni kabaa'ir iyo sakaa'ir dembiyo waaweyn iyo dembiyo yaryar kabaa'irtuna waa sii kala weyntoo akbaru alkabaa'ir waa alishraaku billaah dembiyada kalena waxaa loo qaybinayaa kabaa'ir iyo sakhaa'ir baa loo qaybinaya kabaa'ir iyo sakhaa'ir ayaa loo qaybinaya xaqiiqatan baana dembiyadu saa ugu qaybsamaan bacdi baa diida yidhaahda waxa weeyaan dembiyadu xaqiiqatan kabaa'ir iyo sakhaa'ir uma qaybsamaane dembi walba ka ka yar marka loo eegayana waa kabiiro ka ka weyn marka loo eegayana waa sakhiiro oo waxay yidhahdeen nisbi ahaan baa loogu itlaaqayaa kabiire iyo sakhiiro laakiin saxiix maaha ee culammada ahlusunna waljamaaca waxay qabaan nusuustuna sheegaysaa dembiyadu inay u qaybsamaan kabaa'ir iyo sakhaa'ir qur'aan iyo xadiis bana sidaa waa tilmaamayaan allah wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka dheeraataan waxa laydiin diidoo laydinka reebay kuwooda waaweynee kabaa'irta ah haddaa ka fogaataan oo ka dheeraataan waxaanu idinka daadinaynaa oo idinka masaxaynaa idinka tirtiraynaa dembiyadiinna kale dembiyada kale maxay noqonayaan hayru kabaa'ir sakaa'ir bay noqonayaan qaaraan kabaa'ir ahayn bay noqonayaan haddaynay kabaa'ir ahaynna sakaa'ir bay noqonayaan marka haddaynay xaqiiqatan kabaa'ir iyo sakaa'ir u qaybsanayn ee dembigu ictibaarna uu kabiire ku noqonaayo ictibaarna uu sakiire ku noqonayo oo shayga ka weyn iyo shayga ka yaruun loo eegaayo kabaa'irta laga dheeranaya maxay noqonayaan kabairtu waa inay noqdeen dembiye gaara ah oo laga fogaanayo oo laga dheeraanayo haddii kuwaa laga tago ya inta soo hadhay kabaa'irtii aynay ahayn maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata wala kabiirata ila axsaaha wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alithmi walfawaaxisha ila allamam yacnii dembiyada waaweyn iyo dembiyada yaryar saasaa qur'aanku u sheegaya axaadiista nebigana sala allahu aley wasalam xadiiskan iyo axaadiis kaleba waa sheegayaan oo kada xadiiska abi daawuudka alkabaa'iru tiscun inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kabaa'irtu waa sagaal daeedna sagaalkii dembe ba u sheegay isagoo shirkiga ugu hormarinaya shirkiga ugu horraysiinaya uguna dambaysiinaya waa istixlaalu qiblatikum bayt illaahi alxaraami axyaa'an wa amwaata dembiye kale oo kabaa'ir inay yihiin la nasgarayeyna waa jiraan alaa unabi'ukum biakbar alkabaa'ir qulnaa balaa ya rasuula allah qaala alshraaku billahi wa cuquuqu alwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur famaa zaala yukariruha xataa qulna leytahu sakat xadiiska saxiixaynka marka kabaa'ir waxay culammadu yidhaahdaan qowlka saxiixa haddaynu ku gaabsanno waa dembi kasta oo koobsanaya ama xad adduunyo ama cuquubo makhsuusa laynoo sheegay aakhiro inuu naar gelaayo ama lacnad ama cadho ilaahay inuu ilaahay u cadhooday ama kufri lagu sheegay daliilkuna uu ku tusinaayo inaanu akbar ahayn oo millada lagaga baxay ama nasan loo sheegay inuu kabiiro yahay sida min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh qaaluu wakayfa kayfa yashtimu arajulu waalidayh qaala yasubu aba arajuli alxadiis oo kabiiro inuu yahay baa la nasgariyey haakada kullu dalika waa soo geliyeen aw nafyu iimaan bay culammada qaar ku dareen cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi kabiiro waxaa la yidhaahdaa waa wixii labada xad mid ahaan koobsaday labada xad labada xad muxuu uga jeeday cabdullahi bnu cabaas wuxuu uga jeeday xadd addunya wa xadd alaakhira xadka adduunyo iyo xadka aakhiro xadka adduunya muxuu ahaa xuduudda sharciga laynoogu sheegay waa cuquubatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa waa ciqaabo sharciga lagu jaangooyey oo lagu qadaray oo aan lagana siyaadin karin lagana nuqsaamin karin dembiyo gaarana u sugnaatay xaddu zina xaddu lqadfi xaddu shaarib alkhamri xaddu lqadfi yacni dhammaan ciqaab jaan go'an la qadaray oo la gooyey intaa ku dhufta sidaa ku sameeya tuugga gacanta gooya yacni qofka sinaystaan guur hore soo marin boqol jeedal ku dhufta wa taqriibu caama axaadiista ku dartay wahaakada qadfigii qof markaa lagu ganayey zina lagu ganayay dhowrsoon qof dhowrsoon in zine lagu gano jeedalkii siddeetanka jeedal wahaakada waa cuquubo muqadara marka kaasi waa xaddu dunya xaddul aakhirana waa maxay cuquubo iyaduna muqadara ciddii loo sheegay inuu aakhiro la kulmayo saasaa loo ciqaabaya naar baa la gelinaya allah lama hadlayo xaggiisana jalleeci maayo ma eegaayo nadar raxma mana nadiifinaayo dembiyada qurunkoodii ka reebi maayo allah wuxuu la kulmay iyadoo allah u cadhaysan yahay allah baa nacdalay yacnii alfaadda iyo waxa la midkii waxay ka dhigan tahay xad oo kale ka dhigan tahay waayo waa cuquubo muqadar ah oo go'an cuquubo muqadara wey waayahay marka dembiyadii kabaa'irtaha nasan waxaa lagu daray alyamiin lghamuus waa dhaartaa beenta ah xoole aan qofku lahayn ku qaadanayo baabka saddex boqol iyo lix iyo toban baabu nadbi man kii sunnaha loo sunnaynayuu u baab yahay xalafa calaa yamiinin dhaar ku dhaartay oo fara'a hayraha khayrkeed arkay fara'aa hayraha hayrkeed ku ogaaday khayran minha inay ka khayr badan tahay ru'yadani waxay noqonaysaa cilmiya saas aawadeed laba mafcuul bay qaadanaysa fara'a hayraha ogaaday sida uu ku dhaartay sida aan ahaynee ka duwan ee khilaafsani khayran minha inay ka khayr badan tahay siduu ku dhaarto maxaa loo sunnaynayaa an yafcala dalika almaxluufa calayhi waxa uu ka dhaartay waxa uu ku dhaartay inaanu samaynaynin inuu sameeyo mar hadduu isagu khayr badan yahay inuu isagu la yimaado xinsiga ku dhaco baa ka wanaagsan inuu ku sugnaado khayrka iska daayo uma yukafira dabeedna uu ka kafaaro gudo can yamiinihi dhaartiisana uu ka kafaaro gudo yacnii shay buu ka dhaartay shaygaasi waa wax khayra wallaahi hebel wax ixsaan iyo wanaaga dib ugu samayn maayo walle ku mara dee inuu hebel samafalka u sameeye iyo inuu u samayn waayo ka khayr badan inuu samafalka u sameeyaa khayr badan ya marka waxa weeye inuu markaa khayrkaa iska daayo uu yidhahdo dha anigu waa ka dhaartay dee ciddii wax siinaysaa siiso ya dee waxaa ka fiican inuu marka waxa weeye isagu ixsaankii u sameeyo dhaartiisiina ka kafaaro gudo axaadiistaana inoo sheegi doonto sheikhuna taasuu baabaysta xadiiska kuniyo toddoba boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sagaaliyo afartan can cabdiraxmaan bni samurata radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdiraxmaan ibnu samura waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi waidaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta hayraha khayran minha wa idaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiinin dhaar haddaad ku dhaarato cabdiraxmaan buu nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam fa ra'ayta hayraha ay facalimta hayrahaa aad ogaato dhaartaa waxaan ahayn liddiga ku ahi khayran minha inay dhaartan ka khayr badan tahay inaad ku sugnaato sidaad ku dhaaratay fa'ti aladii huwa khayr rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni samee kii khayrka badnaa samee faati aladii kii samee oo la kaalay huwa khayrun isagu khayrka badnaa wa kafir can yamiinik dhaartaadana ka kafaara gud muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska kale ee ku xigaa macnahaasoo kale uu tilmaamayaa laakiin caam buu u sheegayaa si guud waa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal abii hurayra waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi man xalafa calaa yamiinin kii ku dhaarta dhaar fa ra'aa hayraha ay facalima hayraha hayrkeed ku ogaada dhaartaa sidaan ahayn ee khilaafsan khayran minha inay ka khayr badantahy ku ogaada falyukafir can yamiinih dhaartiisa ha ka kafaaro gudo walyafcal aladii huwa khayr ha sameeyo kii khayrka badnaa ha sameeyo marka fa'ti aladii ay fafcal ladii huwa khayr baa macnuhu dhacaya aataana bimacnaa facalo way usoo soo aroortaa way u timaadaa kalena waxaaba ku yimi walyafcal ladii huwa khayr rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiska soo socda laftiisu waxa uu tilmaamayaa nebiguba calayhi salaatu wasalaam hadduu yacni markaa ku dhaarto si oo sida ka khayr badan u arko sida khayrka badan inuu la imanayo kana kafaara gudaya marka waxa weeye ficil ahaanna nebigu inuu saa u samaynayu sheegaya xadiidkanna aan ku darno waa xadiidka kun iyo iyo iyo toddoba boqol lix labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo iyo toddoba boqol koob wa can abi muusa radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abuu muusa alashcari oo magaciisa loodhan jiray cabdullaahi bnu qays waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala uu yidhi innii wallaahi in shaa allahu la axlifu calaa yamiin innii anigu wallaahi allah baan ku dhaartaye in shaaa allahu hadduu allah doono la axlifu calaa yamiinin kuma dhaaranayo dhaar uma araa khayran minha dabeedna marka waxa weeye intaan ku dhaarto dhaar uma araa dabeedna aan arko khayran minha wax ka khayr badan ilaa kafartu can yamiinii inaan dhaartayda ka kafaaro guda mooyaane wa ataytu aladii huwa khayr oo aan sameeyo la imaado kii isagu khayrka badnaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qofku hadduu ka dhaarto shay waajibah hadduu ka dhaarto shay waajiba samayntii hadduu ka dhaarto ama shay dembiya hadduu ku dhaarto inuu dhaartaa ku sugnaadaa uma bannaana waajib in laga dhaartaa ma bannaana xaaraan in la sameeyo in lagu dhaartaana ma bannaana hadduu qofku ku dhaarto xaaraan inuu sameeyo dhaar xaaraana ayuu sameeyo uma bannaana ma guntamaysa mise ma guntamaysana culammadu waa isku khilaafsan yihiin cinda aljumhuur waxay leeyihin ma guntamaysaba la tancaqib ya saasay leeyihin kafaarana ma yeelanayso laakiin dembiga waa inuu ka toobad keenaa waajib inuu ka dhaartaana uma bannaana ou yidhahdo waajibkaas samayn maayo waayo iyada lafteeda waxay noqonaysaa dembi taa inuu sameeyaana mid u bannaan maaha waxayna la mid tahay macsidii lagu dhaarinayay la mid waajib inaanu samaynaynin inuu ku dhaartaa iyo macsi iyo dembi inuu samaynayo inuu ku dhaartaa waa isla nooc waa isku mid bay noqonaysa laakiin shay wanaagsan oo ixsaan ah oo aan waajib ahayn oo sunno oo kale ah ama ixsaan iyo samafal ah aan waajib ahayn dhaarta qofka uu ka dhaarto waxa uga wanaagsan inaanu dhaartaa ku sugnaan ee ixsaankiiyo wanaaggiiyo khayrkii la yimaado dhaartana ka kafaara gudo marka muxuu kulminayaa dembigii dhaarta inuu ka baxo kafaara gudku kaga baxaya iyo ixsaankiiyo wanaaggiiyo khayrkii inuu la yimaado labadii ayuu isku darayaa oo la wada imanaya ya abuubakrin asidiiq radia allahu canhu ardaah inantiisii caaisha waa tii lama sabiday oo niman munaafiqiina ay masabideen mu'miniinta qaarna ku kadiyeen oo warkii beentaha ay sameeyeen bay mu'miniinta qaarkoodna ku kediyeen markaasaa qaar mu'miniintii ka midii ay run moodeen oo dhegaysteen oo yacni markaa ay kala qayb galeen saxaabadii arrinkaa ku simbiriraxatay waxaa ka mid ahaa mistax saxaabi la yidhaahdo oo min fudalaa'i saxaaba ka mid a saxaabadii fadliga badnayd ee reer beder ayuu ka mid ahaa waa saxaabadii beder ka qayb gasho ka mid aha saxaabada beder ka qayb gashayna saxaabada kale waa ka fadli badan tahay waa bedri mistax iyo abuubakarna qaraabay ahaayeen qaraabo ayay ahaayeen oo mistax hooyadii iyo abubakar baa habarwadaag ahaa mistax wuxuu ahaa nin muhaajir ah faqiirna ah marka abubakar isagaa biili jiray yacni biilka abubakar baa siin jiray oo masruufi jiray arrinkaa markuu ku simbiririxday intii hore oo dhan mowqif kama qaadan intii arrinku degnaa isagoo u badinaya inantiisu inayna waxba samaynin oo dembiga la sheegaya aanu jirin isagoo sidaa u badinaya haddana yaqiin deelma hayne wax go'aana kama qaadan xataa mistax ma canaanan maxaad adigu u qayb gashay maxaa caynkana waxba kuma odhan biilkiisina waa isaga waday markay soo degeen aayaadkii suuratu nuura ilaahay ku beri yeelaayay caaisha ee arrinkii u caddaaday inaan waxba ka jirin ilaahayna ku sheegay inay ifki tahay ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum alaayaat xaaladdaasaa abubakar dhaartay wuxuu ku dhaartay dib dambe inaanu mistax u masruufi doonin ayuu walla ku mara abubakar baa dhaaranaya dabeedna waxaa ku soo degtay aayadda allah yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu uli lqurba waa laga reebay yayna ku dhaaranin baa layidhi kuwa fadliga iyo sacada haninimada u saaxiibka iyo fadligu dadka qaraabada u saaxiibka iyo muhaajiriinta inay wax siiyaan yoynay ka dhaaran oo walle yaynay ka marin yoynay ka dhaaran ya dabeedna waxaa la jeclaysiiyey oo aayadda ku sugnayd inay cafiyaan oo ixsaankii u wadaan ya taasaa markaa la jeclaysiiyey walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ha cafiyaanu ha ka jeestaan yacni qaladkay ka galeen ha iska cafiyaano ha iska dhaafaan ha saamaxaan hana ka jeestaan alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum miyaydaan jeclayn in allah idin dembi dhaafo ila idinba waa dembaabaysaan aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku yahay ba abaalmarintuna noqonaysa ciddii qaladka loo geysto cafiya oo dhaafaa ilaahayna waa cafiyaa qaladka uu marka xagga allah ka galo ya haddii dembiga laga galaba qofku uu cafinayo dee ilaahayna waa cafinayaa ilaahayna waa cafinaya markaasuu waxa weeyaan abubakar yidhi waan jeclahay in allahi dembi dhaafo halkii ayuu dhaartii ka kafaaro guday uuna u celiyey masruufkii umistax masruufi jiray marka axaadiistanna waxay sheegaysaa sida khayrka badan in la sameeyo dhaartana laga kafaara gudo marka qowlanna nebigu waa u sheegay calayhi salaatu wasalaam camalana wuxuu tilmaamay inuu saa yeelaayo haddaba axaadiista qaarkood waxay hormarinaysaa fa'ti aladii huwa khayr wakafir can yamiini kafaaraday dambaysinaysa qaarna kafaaraday hormarinayaan falyukafir can yamiinih waliyafcal iladii huwa khayr wakada marka xadiiska kalena waa la mid waaw baa laysugu cadfay waawgu ma faa'iideeyo tartiib cinda jamaahiir ahlicilmi culammada badankoodu siday qabaan tartiib ma faa'iideeyo oo ka la horraan sheegay inuu ka horreeyey ka dambe waawga loogu cadfay faa'iideyn mayso keensan mayso waa dhici kartaa kii horreeyey in la horraysiiyo iyo in la dambaysiiyo mid walba inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen maya tartiib way faa'iidaysaa culammada loo nisbeeyeyna shaaficiba ka mid yahay iyo jamaaco culammada ka mida iyagana waa laga soo naqliyey laakiin meelaha qaarkoodoo dee waxa weeye ay ku timi oo tartiibtii markaa loo raacaa jirtaa waxaa ka mid ah aayatalwuduu aayadda weysada sheegaysa waaw baa la ysugu cadfay haddana maca daalik sida loo kala horraan sheegaa loo kala hor samaynayaa bidaliil ficilka nabiga sala allahu alayh wasalam oo marnaba inaanu kala hormarin ya faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn waaw baa laysugu cadfay amarradaas wamsaxuu waaw baa loogu cadfay faqsiluu wa aydiyakum saasi laeg waaw baa loogu cadfay wa arjulakum iyadana waa saasi laeg marka saddex waaw baa isdaba yaalay sidaas ay loo kala horraan sheegaa loo kala hormarinayaa waxaana u daliila dawaamka nebigu daa'imay tartiibtaas weysada inuu u sameeyo waanu marnaba si khilaafsan aanu la iman waxaa ka mida ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi nabda'u bima bada'a allahu bihi waxaan ku bilaabaynaa wuxuu allah ku bilaabay oo safu horaan sheegay marka wakhtiyada qaarkood in la ictibaarinayo bay culamada qaar ka daliishadeen marka horumarintan marka la kala hormariyey marba mid waxaa laga qaadanayaa jaaza wajaaze inay tahay bay culamada qaar yidhaahdeen jamaahirta culammadu saasay qabaan oo yacni intaan xinsiga lala iman oo dhaartii aan khilaafkeeda lala iman baa kafaarada la hormarin karaa marka laga kafaaro gudaha dabeedna la samayn karaa ama samayntaa la hormarin karaa marka la sameeyo dabadeed wixii laga dhaartay baa kafaaro gudka laga dabageyn karaa jaaza wajaaza weeyo sida iyo sidaba bannaan laakiin wakhtiga saa la samaynaya waa maxay oo marka dhaartu guntan ya wa kula saabiqin lisababihi ilaa shartihi fadri lfuruuqa waintabih waa uu naadimka odhanaayo raximah allah wa kula saabiqin lisababih ilqeeyo tuur wax kastoo sababtiisa laga hormariyey laa shartihi wixii shardigiisa laga hormariyaha ha ilqaynin mar haddii sababtu ay joogto marka shaygu haddii waxa weeye sababulwujuubka uu xaasil yahay shardulwujuubkii uu ka hormari karaa marka sababulwujuubka la helo dabadeed cala sabiili mithaal maal sekagoysaa qofku hayaa xoolo goysa ayuu haystaa laakiin shardigii xawalaanulxawl oo wakhtiga wakhtigiisa inay gaadhaan mulkigaa intuu hayay waa shardi wujuubkii sakadu ku waajibaysaa loo sii shardinayaa oo shuruudul wujuubkii bay ku jirtaa maalkii sakogoyskaa mar hadduu hayo laakiin xilligii sekadu ay waajibaysay weli aynay gaadhin wuu qadimi karaa sekada yaa sanad buu qadimi karaa sanad gudihii buu qadimi karaa waa hormarin karaa sababtii kama hormarina wuxuu ka hormaray shardigii laakiin isagoo maal sekagoysa aan haynin laakiin rajaynaya in maal sekagoysii soo gelayo ayuu wuxuu uhi sekadiisaan sii bixinayaa laa yasex sekenimo ma asaxayso waxay noqonaysaa un sadaqada uu hormarsaday oo sunno ah waayo dee sababtiiba ma hayo wa alqi kulla saabiqin lisababihi laa shartihi fadri lfuruuqa waantabih inuu yidhahdo dhaartaan dhaaran doono ee xinsigu ka iman doonaan kafaaradeedii sii qadimayaana laa yasex ma asaxaayo laakiin markuu dhaarto dabadeed dhaartii guntatay oo laakiin aan shardigii aanu dhicin oo ah markaa xinsigii weli aanu xasilin kafaarada wuu hormarin karaa inta aanu wuxuu ka dhaartay samaynin sidaa lidkeedana waa samayn karaayo intuu markaa siduu ka dhaartay la yimaado inuu markaa kafaarada ka dabageeyana waa samayn karaa oo sida iyo siduba way u bannaantay labada siyoodba waa u bannaantay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laan yalaja axadukum fii yamiinihi fii ahlihi aasamu lahu cinda allahi tacala min an yucطiya kafaaratahu alatii farada allahu calayh laan yalaja meeshanoo kale bacdu alaba way qaldaanoo lian yalajay odhanayaan lian maaha waa la'an laamkani waa laamkii mubtadaha geli jiray weeye laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan la'an lian yahdiya allaahu bika maaha waa la'an weeye waa laamkii mubtadaha geli jiray anta iyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalanaya masterkaasaa noqonaya mubtade noqonaya laan yahdiya allaahu ay lahidaayat allaahi bika rajulan waaxidan hanuuninta ilaahay ku hanuuniya sababtaada nin qura khayrun laka min xumri nacam haakada tanna waa saas laan yalaja sugnaanshaha uu ku sugnaanayo axadukum midkiin fii yamiinihi dhaartiisii uu ku sugnaanayo aanu ka kafaaro gudayna uu odhanayo dhaartii baan sidii u oofinayaa fii ahlihi xaalay dhaartiisaasi ku saabsantahay ehelkiis ay ku saabsantahay aasamu lahu iyadaa dembi badan isaga u dembi badan cinda allaahi allah agtiisa isaga ayaa u dembi badan aasamu waa ismu tafdiil weeye ay akaru isman aasamu aasamu lahu isaga taasaa u dembi badan isaga u dembi badan cind allaahi allah agtiisa tacaala allah isagaa korreeye min an yucdiya kafaaratahu alatii farada allahu calayh waxay uga dembi badan tahay oo xagga dembiga ka habeen xigtaa min an yucdiya kafaaratahu inuu kafaaradiisa bixiyo allatii taasoo farada allaahu calayhi ilaahay uu ku faral yeelay yacni dabeedna la yimaado wuxuu ka dhaartay yani taasaa xagga dembiga marka uga dhow ama marka waxawe yani markaa yani markaa ka dembi badan tan kale waxa weeye dee dembi yeelan mayso hadduu ka kafaaro gudo waxay noqonaysaa waxa weeye yani aqrabu ila lismi ama akharu isman muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qowluhu yalaja yalaja waxa weeye waa bifatxi laami wuxuu ku sugan yahay laamka kordhigiis wa tashdiidi iljiim iyo jiimka shaditaankiisa wa laja waa lajijay ahayd baabu facilay ahayd baabu farixa laan yalaja waa bifatxi laami wa tashdiid iljiim yelijaha oo dhan laamka kordhig jiimkana shid an yatamaadaa fiiha uu ku sugnaado walaa yukafira aanu ka kafaara gudin wa qowluhu aasamuu bisaa'i lmuhallasa saadii saddexda dhibcood lahayd bay ku suganta ay akharu isman yacnii kaasaa dembi badan macnaa waxaa laga tilmaamayaa baa wuxuu ka dhaartay ehelkiisa wax ku saabsan buu ka dhaartay wanaag inuu sameeyo ama wax la mida ah, ayuu ka dhaartay yacnii ciddaa la hadli maayo ehelkiisii ah ama waxa weeye waxaa siin maayo ama wax dambe u iibin maayo ama ma masruufayo ama wax la mid mida ah. yacni waxyaaintuu yaro cadhooday un ayuu markaysaa ka dhaartay wax wanaagu u samayn lahaa ayuu ka dhaartay inuu dhaartii ku sugnaado uu yidhahdo dib dambe waxba ugu samayn maayo waxaa ka fiican oo ka wanaagsan inuu wixii wanaaga u sameeyo iyo ixsaan ah ee dhaartana ka kafaara gudo laakiin dhaartii hadduu ku sugnaado dembi baaba marka uga imanaya oo dee nooc qatiicaa baa ku jiraysa xidhiidhinta marka la xidhiidhiyo biriga iyo ixsaanka iyo silada iyo silatul arxaamka iyo ashyaadaasina waa ashyaa khayr ku jiro saas aawadeed inuu qofku ku sugnaado dhaartiisaas iyada ayaa markaa ka dembi badan bimacnaa xagga dembiga ka xigta inuu kafaaradiisa bixiyo oo la yimaado wixii ixsaan iyo khayra yacni taa kale oo a sugnaanshaha dhaarta uu ku sugnaanayo o odhanayo waa ka dhaartay uun taasaa xagga dembiga ka xigta tan kale dembi markaysa xuma leh wanaag bay markaysa markaa leedahay marka baabka aynu joognaa wuxuu ahaa baabu nadbi man xalafa calaa yamiinin fara'a hayraha khayran minha an yafcala dalika almaxluufa calayhi uma yukafira can yamiini qofkii waa dhaartay wuxuu ogaaday waxa uu ka dhaartay inay ka khayr badan tahay sida uu ku dhaarto marka hadduu ogaado sida kale ee dhaartiisa khilaafsan inay ka khayr badan tahay ha sameeyo waxa khayrka badan dhaartiisana ha ka kafaaro gudo axaadiista kalena baabkaasay ku saabsanayd baabkana saasaa loo gunta marka waxaa laga tilmaamayaa ixsaankaa uu ka dhaaranayo ama sida khayrka badane uu ka dhaartay ee ehelkiisa ku saabsan inuu ku nagaado ku sugnaado ou yidhaha dhaartaydii baan oofinaya ou ixsaankii samayn waayo taasaa dembiga uga dhow inuu dhaartiisii khilaafo xinsi kula yimaado deedna ka kafaara gudo baabka saddex boqoliyo toddobiyo toban baabulcafwi can lagwi lyamiin sheikhu wuxuu u baabaystay raximahullah baabuulcafwi cafinta baabkeeda ayuu u baabaystay la cafiyey can laqwi lyamiin dhaarta teeda laqwiga aan loo qasdin waa tii dhaar aan lagu talagelin oo loo badrheerin laakiin carabku markaa uu boobay ama barashada uu u bartay qofku isagaan is ogeyn uu iska dhaartay wa annahu laa kafaarata fiih iyo inaan kafaara ku sugnayn oo laga kafaaro gudayn ama in laga kafaaro guda ayna waajib ahayn laqwulyamiinka fiiha ay fii laqwilyamiin wa huwa laqwulyamiinku maa yajri cala lisaani waa wixii carabka korkiisa ku dareera oo ka dhaca bikayri qasdin lilyamiin iyadaan dhaar loo qasdin dhaar yadaan lagu talagelin oo qofku inuu dhaarto aanu doonaynin carabkiisa un dhaarta soo martay aanu ku talagelin ee maqsuudka aan ahayn ayaa la yidhaahdaa ka qowlihi waa sida hadalkiisa shakhsigu uu yidhaahdo cala alcaadati si caado oo u bartay uu yidhaahdo laa wallaahi balaa wallaahi wa dalik waa sida marka waxa weeye qofku inuu yidhaahdo cala alcaadati caadada xaalu ku soconayo marka uu yidhaahdo sida u bartay laa wallaahi arrinku saa maaha allah baan ku dhaarte balaa wallaahi haa waa yahay wa naxwa dalika iyo ereyada la midka ah ee dhaarta e aanu u qasdin qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban maayo oo idinku ciqaabi maayo billagwi fii aymaanikum lagwiga dhaarihiinna aa kula timaadaan waxaa loo jeedaa dhaarta aydaan u qasdin ee idinka dhacda walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum alaymaan ha yeeshe allah wuxuu idiin qabanayaa bimaa caqadtum alaymaan waxaa gunudaan oo dhaar ah bimacnaa u kastaan oo u qasadaan qalbiga ah ku gunudaan waxaa loo jeedaa u qasadaan yacni doontaan inaad dhaarataan fa kafaaratuhu dhaartaa a u qasdideen ee u badheedheen kafaarada lagaa kafaaro gudaya haddaa xinsi kula timaadaan itcaamu casharati masaakiin toban miskiin in la quudiyo weeyi min awsati maa tucimuuna ahliikum aa ka quudisaan min awsati maa kii markaa dhexdhexaadkiisa aa ka quudisaan tucimuuna ahliikum aa ku quudinaysaan ehelkiinna ehelladiinna aa ku quudinaysaan aw kiswatuhum ama toban miskiin inaa dhar siisaan oo dhar huwisaan weeye kafaaradiisu aw taxriiru raqaba ama qoor inaa xoraysaan weeye saddexdaa mid ahaan oo aw door qaadanaysaan oo aa kala dooranaysaan baa u kafaara guud ah toban miskiin inaa quudisaan iyo toban miskiin inaa dhar siisaan iyo inaa markaa addoon ama addoon ah xoraysaan faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam faman lam yajid ku kastoo aan helin oo saddexdaa lasoo sheegay midnaba aan helin fa siyaamu alaaati ayaam ay fa korkiisa waxa saaran siyaamu halaaati ayaam saddex maalmood inuu soomo ayaa saaran dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum dalika madkuurkaa la soo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna kafaara gudkoodii weeyi idaa xalaftum goortaa dhaarataan waxfaduu aymaanakum ilaashada dhaartiinna ilaashada dhaartiinna maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay u fasireen inaad xinsi ku samaysaan ama been ku dhaarataan ka ilaashada saa waa loo fasira tafsiir labaad waxaa loo fasiray dhaarta ilaashadoo dee ha iska dhaardhaaranino ha farabadini dhaarta waayo dhaartii hadday fara badato waxay ku dhacaysaa marka dambena meelaan munaasib ahayn yacni been iyo wax la mid ah ayay ku dhacaysaa qaliilu lalaaya xaafidun liyamiinihi wain sabaqat minhu laliyatu burratii shaacirkii wuxuu yidhi mid buu wuxuu ku ammaanayay wuu dhaar yar yahay ma dhaar badnaa ma dhaar badnaa qaliilu alaaya xaafidun liyamiinihi waa dhaar yar yaho ruux dhaar badanoo walluhu ka soo horreeya ma aha dhaartiisana waa ilaashadaa wa in sabaqat minhu laliyatu burratii haddii dhaartu ka soo hormartana waa la baari yeelayaa oo mid markaa waxa weeye la burinaya ma aha ama mid kafaara la'aan lagaga tegaya ma aha markaa sidaana waa loo fasiray sida kalena waa loo fasiray oo ah in la yidhaahdo waxaa ka ilaalisaan inaad been ku dhaarataan iyo inaad kafaaro la'aan kaga tagtaan wax la mida wakada marka waxa weeye xinsiga ma la diidaya xinsiga marka waxaweye maya suuradii khaaskaadinu soo maray iyada waa laga reebaya ma soo gelayso yani markaa waxfaduu aymaanakum oo marka wax ka khayr badan la arko in inta xinsiga lala yimaado laga kafaaro gudo iyadu waa shay maxmuud oo fiican oo sida khayrka badan deedna lala yimaado labada noocba calaa kulli xaal labada tafsiirba saalix bay aayadda u yihiin waana lagu wada xambaari karaa ahlucilmiga qaarkoodna tafaasiirta aayadda lagu fasiraa haddii ay iskhilaafaan oo ay intaba aqbali karto ay wada xambaari karto inay ku wada xambaaraan bay maraan ay yidhahaan wejiga fiican waa saas aayadda allah wuxuu inoo sheegayaa laquulyamiinka inaan laynoo qabanayn xadiiska caaishaee soo socdaa laqulyamiinka inoo fasiraya laakiin aayadda lafteeda maxaa laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa taan loo qasdin inay tahay waayo dee istidraaggii muxuu ilaahay yidhi walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum alaymaan wuxuu idiin qabanayaa waxaa qalbiyada ku gunudeen oo dhaaraa buu idiin qabanayaa bimacnaa waxaa u qasadeen calaa haada waxaa laga fahmayaa laqul yamiinku inuu yahay tii aan markaa qalbiyada lagu guntin ila way iska hor imanaysa haddii kale marka macnuhu wuxuu noqonayaa ti aan loo qasdin baa laqwulyamiina dhaartii haddaba marka waxayn yani aan laqwulyamiin ahayn waa laga kafaaro gudaa kafaaro gudkeedana aayaddan baa lagu sheegay waxaa laga kafaaro gudayaa saddex shay oo isberber yaallo mukhayar ah waa nooca la yidhaahdo alwaajibu almukhayar waajibka la kala dooranayo maadaama aw aw ay ku sugan tahay waxaa laga qaadanayaa takhyiir ayaa laga qaadanaya hatay bacdu salaf yidhaahdeen wax kastoo ilaahay qur'aanka uu ku yidhi aw aw waxaa laga qaadanayaa inay tahay cala takyiir cala takyiir itlaaqa kolley culammada uma wada marin oo xaddulxiraaba yacni asarka ibnu cabbaas iyagoo raacaya madaahibta qaar waxay mareen sida shaaficiyadoo kale inayna takhyiir ahayn ay kale leedahay ayay mareen waxayna u cuskadeen asarka cabdullahi ibnu cabaas bay cuskadeen inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard laakiin bacdu almadaahib waxay ku socdeen ala alqaa'ida oo waxay yidhaahdeen iyada lafteedu waa cala takhyiir ba bacdu almadaahib ay mareen khilaafan lishaaficiya shaaficiyaduna cala kulli xaal waxay cuskadeen asarka ibnu cabaas ayay cuskadeen saas aaweed bay uga weecdeen saddexda hore waa mukhayar ama waa waajibun mubhamun fii ashyaa waa waajib ashyaa lagu dhex qariyey yacni saddexdaa shay mid ahaan sameeya ama waajib mukhayar kii laga cabiraba saddexdaa la kala dooransiinaya waxaa weeye toban miskiin in la quudiyo oo quudka dhexdhexaadka ehelka la siiyo culammadu waxay yidhaahdaan fuqahadu waa haalibu lquuti albaled noocaas ayuu noqonaya quudka beledka laga cuno ka u haalibka ah noocyada u haalibka ah ayaa la bixinaya ama toban miskiin baa dhar la siinaya addoon ama addoon baa la xoraynaya raqaba wa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat ilkulli juz baa la sheegay qofkii ka mida ah, waxaana loo jeedaa kulligii baa loo jeedaa kulligii baa loo jeedaa saddexdaa markuu awoodi waayo ayuu wuxuu u gudbayaa tan dambe oo ah faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam kii waaya saddexdaaba waxaa saaran inuu markaa saddex maalmood sooma ayaa saaran marka qof yacni awoodi karaya saddexda hore mid ahaan awoodi karaya ee uma gudbi karo uma tallaabi karo inuu yidhaahdo saddex maalmood baan soomayaa saddex maalmood baan soomayaa inuu yidhaahdo miday markaa u furantoo u bannaan tahay maaha waayo dee iyada markaa waa la dembaysiiyo allah wuxuu idhi faman lam yajid marka shardi maxaa ah inuu inta hore awoodi waayo heli waayo ee hadduu intaa hore wax ka mida awoodi karo amaba wada awoodi karo saddexa maalmood ma soomayo saddexdaa hore kii kari kari waaya ayuu markaa ayaa u gudbaya inuu markaa saddex maalmood soomo xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo labaatan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo konton wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi radia allahu canha unzilat haadihi alaaya waa la soo dejiyey aayaddan laa yuaakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum laa yu'aakhidkum allahu ilaahay idiin qaban maayo bilagwi lagwi idiin qaban maayo fii aymaanikum dhaartiinna inaad lagwi kula timaadaan ilaahay idiin qaban maayo bimacnaa dhaar aydan u qasdin allah idiin qaban maayo idinku ciqaabi maayo fii qowli rajuli wuxuu allah ku soo dejiyey tidhi fii qowli rajuli ninkuu hadalku yidhaahdo laa wallaahi wa bala arrinku saa ma aha allah baan ku dhaartay wa balaa wallaahi haa waa yahay allah baan ku dhaartay rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey waxay u jeedaa hadalkan marka waxa weeye cala alcaada markaysaga loo wadayo oo aan loo qasdaynin oo qofkaan u qasdin marka uu afka ka odhanayo intaa laga tilmaamayo saas ayay marka uga jeedaa waana soo tilmaannay calaa kulli xaal dhaarta qofka aan markaa aanu u qasdin ee qasad la'aan uga soo baxda afkuun ka boobo laga yaabo inaanu ogaynba inuu dhaartayo in kale waxay tahay midaan kafaaro lahayn qofkuna markaa aan loo qabanayn waxaa laga yaabaa inuu dhaar badan yahay dhaarta caadaystay dabeedna markaa isagaan uba qasdin ba carabkiisa ay ka raacday laakiin calaa kulli xaal waa inuu iska jaraa inuu dhaarta badan la yimaado oo dhaartiisa ilaashadaa laakiin wixii qasad la'aan u soo baxa loo qaban maayo ummaddanna khata'a waa laga rafciyey tanna noocaasay noqonaysa mid labaad ahlucilmiga qaar waa ku dareen oo waxay yidhaahdeen qofku hadduu shay ku dhaarto isagoo si u malaynaya oo dabeedna markaa malihiisii uu ku dhaartay ayaa markaa arrinkii markaa u noqon waayey oo sida kaley noqotay xaaladda caynkaasna waxay soo gelaysaa bay yidhaahdeen bacdu ahli ahlicilmi lahwulyamiinkay soo gelaysaa bay yidhahdeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka